kitaabu zakaa zakadii iyo axkaamteedii ayuu halkan kaga hadlayaa mualifku raximahu اllahu tacaala wujuubka zakada iyo arkaanulislaam inay ka mid tahay iyo axkaamta la xidhiidhaay waa wax muslimku wada garanayo mualifku wuxuu u qaybiyey zakada dhowr qaybood zakada xoolaha nool zakada beeraha midhaha iyo ganacsiga zakada lacagaha iyo zakooyinka waxyaabaha dhulka macdanta laga soo qodee la helo intaas iyo sakaatulfitriga kadibna waxaa la bixinaya shuruudeedii yaa la siinayaa in allahu tacaala saddex cashir ama afar cashir bubaabu zakaa noqon doona haddii alla yidhaahdo wuxuu yidhi haddaba baabu zakaati alxayawaani xayawaanka xoolaha naflayda ah ee laga sakaynayuu baabkan ku saabsan yahay waa xayawaanke sidee baase looga sakaynayaa labadaasay ku soo ururaysaa innamaa tajibu waxaa keliya oo ay zake ku waajibtaa minhu min alxayawaani waxyaabaha xayawaanka ah fi nacami saddexda nicmoolaydee geela lo-da iyo adhiga wahiya alibilu waana geela waalbaqaru lo-da iyo walghanamu adhiga sakadu waxaa keliya ay ku waajibtaa saddexdaasay naflayda kaga waajibtaa inta kale zaka ma laha haddaad digaag dhaqato hadaad xayawaankaa duurjoogta adu intaad ilaalaysato ood soo xaraysa uu kuu dhaqmo iyo hadday si kale nafley kale iyo shimbiro kale aad dhaqato haddii baddaa intaad tagto oo meel beer kalluuna aada samaysato biyo samaysato malaal iyo kumayaal kuu garato tabcato dhaqaalayso alfiso wax zakaa ah laguma laha zakadu saddexdaa keliya lagu leeyahay saddexdaasna nusuusta sharcigu sheegtay lalkhaylu farda laguma laha iyo waraqiiqu addoommada fardaha iyo dameeraha iyo waxay iska dhalaan oo baqlaha ah midna zako laguma laha iyagana waxaa kaloon zako lagu lahayn qofka bini aadamka ah, laakiin addoonka laleeyahayah addoonku dhinacna waa ka aadame dhinacna waa ka xooli iyo maal maadaama nafley maal uu yahay nool maalna noqonaya isna zaka laguma laha nabigeena sala allahu alayh alih wasalam waxaa ka sugan saxiixeynka xadiidka abi hurayra oo uu leeyahy laysa cala almuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqa qofka muslimka ah zaka laguma laha addoonkiisa iyo faraskiisa marka fardihii ka farda ahaan zaka laguma laha hadday kuu bataan hadday dameerahaagu fara badan yihiin zaka laguguma laha hadday baqashaadu badan tahay laguguma laha marka waa lo-da iyo geela iyo adhiga saddexdaa keliya laga zaka bixinayaa ayib waxay saddexdaa iyo xayawaan kale iska dhalaan ka waran walmutawalladu kan laga dhalay min hanamin ari iyo wadibaa'in bahasha duurjoogta eelada dheh ama garanuugta dheh ama cawsha dheh labada way isdhex galaane ari iyo taa waxay iska dhalaanna zako laguma laha waayo xoolana ma aha ee iska dhal waayo waxaa la mid ah waxay lo-da aynu dhaqanno iyo lo-da duurjoogta oo baqarulwaxshiga la yidhaahdo ama soomaalidu biciidka ay tiraahda iska dhalaanna laguma laha waxaa kaloo lamida ah, xayawaan kasta waxay dhaheen ka soo qaad haddii geri iyo geel wax iska dhalaan waxaa iska dhalaan zake laguma laha waxaan waa lo iska dhala inuu yahay geel iska dhala yahay ama adhi iska dhalaya markaasay zake ku waajibtaa walaa shay-a waxba kuma waajibo intaa hore wuxuu kaga baxay xayawaanka inta ay zake ku waajibto iyo intayna ku waajibin warka murtidiisuna waa lo iyo geel iyo adhi iska dhala wey oon midna dhinaca kale aabba ama hooye aan isaga ahayn uusan lahayn ayib imisaa lagu leeyahay geelii imisaa loodii lagu leeyahay imisaa adhigii laga bixinayaa mid mid buu u kala qaaday oo geeli waaka walaa shay-a waxba laguma laha fil ibili geela laftiisa xataa tabluqa ilaahay ka gaarto khamsan shan neef geelaagu ilaa uu shan ka gaadho wax zakaa laguma laha hal neef baad leedahay labaad leedahay saddex baad leedahay afar baad leedahay waxba laguguma laha adoo dad wax sadaqaysanayso dee sadaqada baabkeeda waa furanya fa fiihaa shan markay gaadha fa fiihaa shantaas shaatu neef ari laga rabaa shan geelaagu markuu gaadho hal neef oo ari aad bixin wa fii cashirin toban markuu gaadhana shaataan laba neef oo adhiah wa khamsa casharata shan iyo toban markuu gaarana halaaun saddex adhya wey shantiiba waa neef wa cishriina labaatan markuu gaarhana arbacun afar adhya ilaa labaatankaas xayawaanku zakadiisu meel markay joogto waxbaa laga bixiyaa muddaa la siiya ay badanayso meel kaley zakadu laban laabantaa oy mar labaad sako waajibtaa intaa u dhaxaysa labada zako waa cafis shantii neef adhaa laga qaaday sagaalkiina hal neefoo adhi unbaa laga qaadi afartaa waa cafis bay ka dhigan tahay markii luqada fuqahada lagu sheegana awqaas baa la yidhahda saa la akrihaya alawqaas waa inta labada zaka u dhaxaysa cafiskaa la yidhahdaa saas darteed shantii waa neef adhiya ah. sagaalkiina waa neef adhiya ah. toban markay noqoto uu neef labaad imanayaa ilaa afar iyo toban waa laba neefun shan iyo toban markay noqoto saddex buu noqon ilaa sagaal iyo toban waa saddex labaatan markuu noqdo afar neef weeye ilaa afar iyo labaatan waa un afartii neef shan iyo labaatan markuu gaadho geelaagu geel baa lagaa rabaa adhigii waa soo dhammaaday adhi waad isdayseen sakadaadu geel waa ka gu'i karaa hadda wa khamsin wa cishriina shan iyo labaatan neef oo geela ninkii yeeshana bintu makhaadin nidig laba jiraa laga rabaa bintu makhaad sanadna way dhammaysatay kii labaadna way gashay makhaadkana fooshaa la yidhaahdaa qisadii maryam soomaada arag fa ajaaha almakhaadu ilaa jidci nakla geedka hoostiisa ay fooshay ku qabatay waxaa laga fasirayaa geelu markuu sanadkan dhalo ilmuhu sanad jirsado sanadka labaadna galo inay rinto bay u diyaarsan tahay oy gaadhay mar hadday rintayna dhalmo iyo fool bay isu diyaarinaysaa marka sanad jir sanadkii labaadna galay waa marka geel ugu foolxun yahay waa oo la yidhaahdo geel quruxsan markii la arko geel laba jir soo wada mar waa marka caanihii ay jirkiisa ka baxayaan cawskii iyo daaqiina unan la qabsanin weli jirkiisii iyo dhogortii badnayd baa marka gurmaysa isagoo rifrifano ina gurantay yaraha caatoobay oo isbeddelkii caanaha uu ku noolaa iyo cawskan uu hadda cuskanayo jirkiisii isbeddelkii la qabsi u dhibayo dhogortii badnayd ee quruxda badnayd ee caanuhuna daadanayso oo rifrifan baad arki marka waxa qurux badan oo dhan dadka marka laga hadlayana weynaaba wanaagsanaada la yidhahdaa xoolaha iyo waxaasi waxa kale xumaa ee dib ka fiicnaadayna geel laba jir soo wada mar baa la yidhahdaa ilmaha yarkana waad aragtay xilligaas diifka iyo aad wax isagama tiro hadhowna qofku isagoo mudhmudh oo nadiifahun baad arka marka weynaadha wanaagsan dheh marka nidig dhadiga weeye midna qaaciido qabsada markii naflayda la joogo xoolaha mise dadka marka la joogo markii naflayda xoolaha la joogo dhadig iyo laboodka dhadigaa qaalisan markii dadka la joogana laboodka qaalisan walidaalika wadaad ziyaaro qaadan jiray oo xoolaha labood in ziyaaro loo siiyo diidanaa wuxuu yidhi markii dibiga loo keenay aadkaygaba buu yidhi wax dhaxa ka kaaja oon rag ahayn ma rabuu yidhi waa nacay ma qaatuu yidhi ismana raacno wax dhaxda ka kaaja oon rag ahayn isma raacno yidhi marka labooda siyaara haysiin inuu rabaa inuu yidhaahdo marka bintu makhaadin waa nirig laba jira waaya sanadkii labaad gashay ilaa hadda maadaama geel la bixinayo markii adhiga la bixinayay afar afar baa udhexaysao cafis ahayd maadaama geel hala bixiye la yidhi hadda tirada intii baa laga badiyey wa sittin wa halaaiina soddon iyo lix markuu gaaro toban baa lagu cafiyey labaatan iyo shan baad nirig laba jira ku bixisay ilaa soddon iyo shan nirig laba jira unbaad bixin wa sittin wa halaaiina soddon iyo lix markay noqotana bintu labuunin inaho iyo caanoolay baa leedahay nirig saddex jira waay da ka dambaysaa dhalatay oo hooyadeed caanay leedaho way nuujisaa waay iyadu labay dhammaysatay sanadkii saddexaadna way gashay bintu labuun iyadana nirig baa lagaa rabaa haddana toban kalaa lagu cafin ilaa afartan iyo shan saddex jirkii baad bixin wa sittin wa arbaciina afartan iyo lix hadduu geelaagu gaadhana xiqatun qaalin afar jiraad bixin saddex dhammaysatay xiqatun mudatay ah oo ilma qaado bay mudatay markuu labood yahayna ta'dan baa laga goyno xiqun baa la dhihiyo wuxuu mutay oo gaadhay da isagu ku qooqi lahaa oo nin wax abaahiyo wax ribiya noqon lahaa buu gaadhay wey wa ixdaa wa sitiina kadib baa laguu dheerayn afar jir geel haddii la soo gaadhay meesha geellayda aan laga qabanin waayo ninkii qaalinta afar jirkaha soo xidhay ee sakada loogu lahaa ee xarigga intee la tumata ee xariggii xaar uu ku arkay qaalintii aabbay hasha xarig qaai hebla xarigga daawir intayna heblaad xarigga ku xaari lahayd anigu naarta aan ku xaaray ka sii daawi halkaasuu ka jooga qaalin afar jiroo geeli waa ma dhaafto waay marka geelu loogu jecel yahay buu ka mid yahay marka waa ixdaa wa sitiina afartan iyo lix bay ahayde shan iyo toban baa laguu cafiyey haddoo dheeraada lagugu daray kow iyo lixdan buu geela u gaadhay jadacatun mid shan jira waay oo ilka ridatay midilka dhacsatayo hal shan jir a lagaa rabaa inay riman tahay ama ilmo caloosha ku wada wa sittin toddobaatan lix markuu gaaro bintaa labunin laba saddex jir baa lagaa rabaa oo qaalmo ah way soo noqnoqdeen hadda wa ixdaa wa tisciina kow iyo sagaashan geelaagu hadduu gaadhana xiqataani laba afar jir baa lagaa rabaa wa miatin boqol wa ixdaa wa cishriina iyo ko iyo labaatan boqol iyo ko iyo labaatan geelaagu hadduu gaadhana halaau banaati labunin saddex saddex jir baa lagaa rabaa intaa hadduu ka bato boqol iyo ko iyo labaatan geelo hadduu dhaafana tirada duuduub marka uma fii kulli arbaciina afartankii la arkaba bintu labunin saddex jir baa lagaa qaadi wa kulli khamsiina kontonkii la arkabana xiqatun afar jir baa lagaa qaadi geelaagu laba boqol hadduu yahay imise afartanaad baa ku jira shan sooma imise kontonaad baa ku jira afar hadduu geelaagu laba boqol yahay ama afar qaalmood oo afar jiro aada bixin ama shan qaalmood oo saddex jiro aad bixin ama afartan afartan intaad u qaybiso afartankiiba saddex jir soo dhig halkaas ama konton konton intaad u qaybiso kontonkiiba afar jir soo jooji afar afar jira ama shan saddex jira baa lagaa rabaa yaa go-aaminaya ma ninka sakada qaadaya mise ka bixinaya way soo socotaa manhaaj lama horordo masalada iyadaa ku iman doonta intaa uu sheegay mualifku raxima allahu tacaala waa naska xadiidkii anas radi allahu canhu wa ardaahu ee bukhaari iyo kayrkiiba ay warinayeen ee abubakar intuu qoray haadaa hadihi faraa'idu sadaqati ee rasuulku ka tegey la qoray weeye sidaasuu ahaa in loo bixiyo da-da geela laguu soo tiriyey bintu makhaad iyo bintu labuun iyo dhegayso zamanku kuu sheegayo waa inta u dhammaatay ay dhaaftay wey wa bintu lmakhaadi lahaa sanatun sanad bay leedahay dhamaysatay kii kalena way gashay wallabuni bintu labunina sanataani bay dhammaysatay waalxiqatuna halaaun saddex bay dhammaysatay waljadacatuna arbacun afar bay dhammaysatay intaa waa geeli oo waxaa lagu yidhi bintu labuunin iyo bintu makhaadin iyo xiqatun iyo jadacatun da waa kuwaas ayib awaarigii la bixinayay isaga shantii neef ee geelahayd neef adhiya tobankii laba shan iyo tobankii saddex afar labaatankii afar arigaa dadiisuna maxay tahay washaatu neefka arigaa jadacatu jadacatu danin waay idailka jebiyey weeye oo lahaa sanatun sanad dhammaysatay wa qiila sittatu ashhurin waxaa lma lixse lix bilood waay aw haniyatu macizin ama riyo iyo aricad ilka la baxay waaye lahaa sanataani laba sano leh wa qiila sanatun halkan waxay ka hadlayaan laba la iskuma diidana ari hadday tahay waa jadaca inay ilka ridatay baa ku filan oo zako way gashaa ida hadday tahay hadday riyaacad tahayna aniyatun ilkii intay dhaceen bay soo baxeen intaa ishkaal ma laha imise idihu ku ilka ritaan qolo waxay dhaheen waa sanad qolo waxay dhaheen miya lix bilood waay riyuhu in ilkaha kula soo baxaan qolo waxay dhaheen laba jir qolo waxay dhaheen sanad bay kula soo baxaan waa khilaaf da-da waxaana sababaya dadkii fuqahada ahaa deegaanada ay ku kala noolaayeen xayawaanka ku kala nool wuu kala hor weynaadaa uuna kala horkacsadaa xayawaanka saxaruhu xayawaanka dooxooyinka lamid maaha wa kala aad adag yihiin marka horena way kala hor koraan marka dambena way kala hor duqoobaan marka culummona meelahay joogeen ariga idaha sanad buu ku ilka ridan jiray kuwana meesha joogeen lix biloodba waa ilka ridan jiray adhigaanan labada bilood neefka weyn ku noqonayee irbadda lagala daalee la bacrimiyo haddii arki lahaayeenna laba bilood bay qaarkood dhihi lahaayeen inay ku ilka ritaan waa bii-adii kala duwanee dadka somaydaan arag bi-ada ay igu kala nool yihiin iyo ajnaaska qowmiyaadka ay u kala dhasheen bay kala hor gaadhaan markii magaalada la joogo iyo markii baadiyaha la joogo gabadha adhiga raacaysa ee maalintiina xanjada ruugaysa goormayba qaan gaadhiyo dhiigii caadahni dhowr iyo toban jir waay gabadha magaalada joogta ee jokolaadka iyo ice icekreamka dhuuqaysaay dee sagaal jir bay caado ku heli bii-ada lagu kala nool yahay jirku si uu u kobco ama uu u koro baa saamayn ku leh ariga duurka jeeye dhagaxa qarafta ku hayiyo ka cawska iyo deegaanta roobku uusan ka qaadin dee isku mid maaha ariga dooxooyinka nairobi daaqaya ee roobba roob ku gaadho ee halkan agtiisaa biyaha ka cabaya een meel bannaan iyo buuru ka wareegiyo qaxama arkaynin iyo ari biyihii iyo baadku ku yaryihiinoo garraf maantao dhan dhagaxa iyo buurta leh dee isku si u kori maayaan taasaa sababaysa khilaafka da-aadda culimmada xoolaha iyo ay ku kala duwanaanayaan ilaan fiqigan fiqigii khuraasaan ilaa xaggaa iyo raashiya fuqahadii shaaficiyada ahayd iyo kuwii ciraaq iyo caalamul carabi labadoodii wajeeray riwaayaadkoodii oo la ysku daray waay walasaxu sida raajixa annahu qofka maaliga ah ee zaka bixiyaha ah baa mukhayarun la kala dooransiin baynahumaa labadooda qof mar haddii la yidhi hala bixiyo geeli ari baa laga bixin afashan neef oo geela neef aria ma idaan bixiyaa mise riyacad adaa khiyaar leh labada neefeen tobanka ka bixinayana ida iyo riyacad midkaa rabta ka dhig horta idaha ma la wada yaqaanaa kuwan madaxa madow da yaroo waxaan yeelanay aan xoolaha iyo xayawaanka banaankaba telefishinka ka yaqaano aan garanaynin baan yeelanay marka ma la yaqaanaaba iga keentay haddaba ariga lagu leeyahay ama jadaca min adani ama haniyatu min almaczi kaan bixiyaa idi iyo riyo ka adugu doonto adaa khiyaarle walaa yatacayanu ma caynoobayo qasabkuguma aha haalibu hanami lbaladi magaalada la joogo ariga u badan bixi lagu dhihi maayo deegaanada la joogo labada noocee arigaa dhaqashada waa loo kala badan yahay lagugu qasbi maayo meeshan aribaa noocbaa u badane riya u badanee bixi ama idaha u badanee bixi lagu dhihi maaye adigaa khiyaarkaa leh wa annahu shaaniya waxaa asaxa yujziu dakaru midka laboodkaana waa ku baxaysaa okay ida iyo riyo kaa doonta bixi baad tiraahdeen dhadig iyo laboodna iyadana kaa doonta bixi sababtoo ah shaatun neef ariyaa la yidhi shaatun idaha noqon oo riyaha noqon oo dhadigaa noqon oo laboodkaa noqon marka waa magac u siman mid walba isku sibay ugu dhici kaad bixisaba waajibkii waa kaa gudi marka wakadaa waxaa lamida baciiru zakaati zakada neefkeedii laboodka ahaa ee qurbaca iyo geele laboodka ahaa can duuni khamsin wa cishriina shan iyo labaatan wixii ka yar shan iyo labaatan wixii ka yar halkii neef adhi aad bixin lahayd ama aad bixin lahayd labaatankii afar neef oo adhi haddaad tidhahda war yahow qaalin geelaan bixin ama qurbac baan bixin waa lagaa aqbali waayo afar neef inuu ka qaalisan yaho adhi ah maahane kama qiimo yara haddaa sababo kaloo ceeb iyo cillad buuleya kale loo diidin haddii aad tidhaahdo shantii neef shan iy labaatan intuusan geelu gaadhinan geel lagaa rabin ee adhiga lagaa rabay adhigii oo dhan hal qaalin ama qurbacoo geeloo labahoodoo yar baan ku bixin waa laga aqbali shan iyo labaatankaabaa laga bixin karaa saynu arki doonno mararka qaarkood mar walba maaha fain cadima hadduu waaye walow ittafaqa hadday iswaafaqaan fardaani laba farad baa isukaa waafaqay ka baciirin laba neef oo geelaad leedahay laba boqol oo ne geela waa dhawaytan etoobiya tegey baa qabri daaraan tagay meel la yidhahdo waxaa la yidhi waxaa jirta makhaayad shaah kama caboo ma galo nimaan boqol geela lahayn makhaayadda ma soo fadhiisan karo shaah inuu ka cabo looma ogola nimaan boqol geela lahayn makhaayadii baan tago waxaan bal shaahaysiiyo aad aragtid baan boqolleydi waxaan oray waraan soo fadhiisanay geela boqol mana laga tirinayaa markaas waxaa ihi mayo hadda waa la daayay geelaagu boqol ma dhan yahay maxaa la dhahaa baan ku iri boqol ma ka dhashay baa la dhahaa buuri geelaaga boqol ma ka dhashay iyo konton ba ka dhashay iyo boqol iyo konton baa ka dhashayo boqolaydii hadda sodonlaydii horeo kale ay noqdeen ba yidhaahdeen geelu intii hore waa ka batay marka geel boqoley ah anuu ninkii u geel banaayn garanayana kun iyo shan boqol buu lahaa geel kun iyo shan boqola laakiin nasiib daro kabalaan buu raaci jiray kabalaan buu raaci jiray isagoo waayeela markii geela la soo arooriyo ee uu geelu soo baxo banaankii boorkii ciiddu ay kululaato intuu hooska istaagu dhihi adeer meesha lagu awaacayo gooma mari kare hashaa saadhe saadheh dhalinyarada diraya marka geel laba boqola ah haddaad leedahay waa kaan soo nidhi konton konton haddii laga dhigana afar afar jir waaye afartan afartan haddii laga dhigana shan saddex jir waaye soo maaha walow itafaqa fardaani baa iswaafaqay ka miatay weeye falmadhabu madhabku laa yatacayanu ma caynoobayso gaaruma waajibto arbacu xiqaaqin afar afar jir gaar kuugu waajibi mayso bal hunna iyaga aw khamsu banaati labuunin ama shan saddex jirood baa lagaa rabaa fii kulli arbaciina bintu labuunin wa fii kulli khamsiina xiqatun wey adooma konta kontan u qaybiyo afar afar jirkeen ama afartan afartan u qaybiyo shan saddex jirkeen adaa khiyaar ka leh fain wajada hadduu helo bimaalihi xoolihiisa wuxuu ka helay axadahumaa midkood akhada wuu qaadanayaa ninkii zakada uruurinayey geelaagii markuu yimaada labada boqol ahaa haddii afar afar jir laga helo laakiin shan saddex jir lagaa waayo shan saddex jir lagkuma jiraan laakiin afar afar jir baa ku jirta afartaas ugaxaysan ama afar afar jire laga waaye shan saddex jira ah ku jira geela labada boqola faradka kan aad bixin kartaa kiibuu kaa qaadan shantaas wailaa falahu taxsiilu maa shaa haddii kale kii uu doonuu keeni geeliisa haddii laga waayo ama laga wada helo afar afar jirna waa ku jiraan shan saddex jirna waa ku jiraan kuu rabuu bixin ama saddex shan shan saddex jirna kuma jiraan afar afar jirna kuma jiraan waanu bannaanka ka raadiyaa kaad rabta noo soo raadi baa la dhihi khiyaarka isagaa la siin tan la yidhi midkanun baa la qaadi isaga keligii baa la helay fatacayana haddii labadiiba la hayo ama labadaba la waayo fa bilkhiyaari kuu keenaya isagaa iska leh wa qiila waxaa la yidhi wej daciif oo madhabka ah. yajibu waxaa waajiba alaqbatu ka u manfaca badan lilfuqaraai masaakiinta sakada limuwaasaati alfaqiir baa loo jideeyey afar afar jirah iyo shan saddex jira ah. masaakiinta yaa u nafci badan intaan dhahno yaan kii nafci badan ka qaadaynaa ee isagu khiyaar male qolaa tidhi waa wi daciifo fi lmadhaba ah. wain wajadahumaa masaladii hore hadduu labadaba waayay ahayd marka wain wajadahumaa labadaba hadduu hayo geeliisa shafar afar jir iyo shan saddex jirba waa ku jiraan suuradii khiyaarka la siinayay markuu bannaanka ka soo gadayay ahayd tacayana alakbatu faasaxiixu sida saxiixa oo khilaafkeedu uu daciif yahay bayn alasxaabi tacayunu lakbati ka manfacada badan fuqarada u manfaca badan baa waajibaya liannahu isagu haddii uu yidhaahda ka manfacada badan baan la hari kan liita inuu bixiyay noqon ee manfacada yar walaa tayamamu lkhabiia bay geli marka nisbiba ha noqotee tunfiquuna min walastum biaakhidii taadan ad u doorateen dee masaakiintaa ku riixi maan dhahayna walaa yujziu hayruhu ka aqbadka ah midaan ahayn ma gudayo ayib hal su-aal baa timid marka markuu banaanka ka soo gadayeyna adaa khiyaar le baad dhahdeen markay geela ku wada jireenna khiyaar malihid baad dhahdeen maxaad ku kala tafriiqiseen waxay yidhaahdeen laba asal bay kala galeen labadaa xaaladood markii banaanka wax laga doondoonayo bedel iyo ciwadna la raadinayo ninkan kulfaa la saariyo wixalaalay wixii ciwad iyo jabri iyo bedel ah mabniyun cala atakfiifi qofka wax raadinaya dhibkaa maraya in loo fududeeyo fakhuyira baynahumaa wax alaalay wixii xoolihiisa ku jira zake kolba uu bixin lahaana limaslaxati mabniyun cala maslaxati alfaqiiri wa manfacatih miskiinkanaaba xoolahan lagugu waajibiyey saa darteed maadaama muraacaadka manfacatulfaqiir ay tahay labadiibana aada hayso alaqbatu waa loo qaadi labadaa asal bay kala galeen bay yidhaahdeen ilaan wax walba waa in la kala furdaamiyo oo la kala findhiceliye walaa yujiiu hayruhu kaa caynoobay midaan ahayn gudi maayo in dallasa hadduu qariyo u qariyo oo isagu uu musuq maasuqo oo yidhaahda kan keliyaa ku jira kii kalena waa ku jira agow afar qaalmood afar jiraa ma hayee shan saddex jira aan hayaa sidaana lagaga qaado kama gudayso waayo kii manfacada badnaa buu qariyey waaj faradkiisii muuna bixinin aw qasara saaci ama saka qaadihii uu gabood falo uu iska qaada mid un isagoon geeli intuu dhex mara si fiican u fiirinin wailaa fa yujzigu haddii kale way gudi isagoo hadduusan qarinin kana uu dhex maray laakiin iyagii waxuun ka hoos baxay waxay gudaysaa kay bixiyaanba walasaxu sidaa waajibka raajixa wujuubu qadri tafaawuti intay isdheer yihiin inay waajibaysa weeye xaaladani waa labadii xaaladoo hore walaa yujzigu hayruhu la yidhi afar afar jir baa fiicnayd shan saddex jirra aad bixisay adaa tadliisiyey ama ninkan aa taqsiiriyey xoolihii waa lagaa guddoomay waa lagaala wareegay waa la qaybiyey kadib baa la ogaaday adna waad ogaatay inayna kaa gudin maxaa sameeyaa inta la qiimeeyo shan saddex jiro ah iyo afar afar jiro ah intay isdheeraadaan baad ku kabi inta naqsiga isdheer yihiin baad kabi ood buuxin walasaxu sida raajixa wujuubu qadri tafaawuti intay isdheeryihiin qadarkeeda inay waajib tahay wey wayajuusu waxaana bannaan ikhraajuhu qadarka tafaawudka in lagu bixiyo daraahima shilmaan in lagu bixiyo lacag baad ku bixin sidii geeliis xolihiis dheeraada inoogu iman doontaa lacag baad ku bixin kartaa waa la qiimayn afar afar jir kasoo qaad boqol kun bay noqdeen shan saddex jir baa la qaybiyey waxay noqdeen sagaashan kun tobankii kun ee kalaad bixina shilin toban kun bay isdheer yihiin oo la hadhay oo lagugu lahaaye soo bixi baa lagu dhihi masaakiintaa la siinayaa xaqii fuqaradaa weli kula jira walla geelley ninkii saa ula xisaabtamaaye xaajo wuu arki dadka geelale say u jecel yihiin dadka magaaladu hantidooda uma jecla wa qiila waxaa la yidhi waa qowl daciife yatacayanu waxaa caynoobaysa taxsiilu shiksin gabal inuu xasiliyo soo diyaariyo bihi qadarkaa kusoo diyaariyo neef geelay intay ka goyso baad ka gadi waa la heli koox saa wada samaysayo inta la isku dardaro hadhaagoodii baaqiga ku noqday neef lagu wada gado waa la heli neef qayb ka midaad bixin ood gadi saasay yidhahdeen waman lazimahu qofkay ku waajibto bintu makhaadin nidig laba jira lagu yeesho facadimahaa waaya wa cindahu laakiin wuxuu hayaa bintu labunin qaalin saddex jiru hayaa oo isla dhadiga dafacahaa wuu dhiibayaa laba jir baa lagugu lahaa dhadiga saddex jir dhadigaad bixisay wa akhada wuxuu qaadan shaatayn laba neef oo adhi uu qaadan aw cishiina dirhaman ama labaatan dirham iyo wixii u dhigmuu qaadan waa laguu celin waayo middanaad bixisay iyo tii lagaa rabay qadarkaasay isdheer yihiin laba neef oo adhi ah oo say isku dheeraadeen laba neef oo adhiya tan shan iyo labaatan baa laga bixiyey tanna lix iyo soddon bay ka baxday tobanka udhaxaysa shantii neefee geelaba soo ai neef ahiya ma hayn shan iyo shan neef aiyo neef aiya kadib bay timid bintulabuunku shaatayni aw cishiina dirhaman xilligaas neefka aiga cashra daraahin baa la siin jiray aw bintu labuunin baa ku waajibtay waxay daba socotaa waman lazimahu bintu makhaadin ow bintu labuunin baa ku laasimtay facadimahaa waa waayey dafaca wuxuu bixin binta makhaadin mid laba jir oo ka hoosaysuu bixin maca shaatayni laba neefoo adhi uu ku dari ow cishriina dirhaman buu ku dari mid ka yar hadduu bixiyo intuu isagu qaadan lahaa taka weyn hadduu bixiyo buu ku dari aw xiqatan ama afar jir ka weyn buu bixin waakhada wuxuu qaadan shaatayni laba adhiya ow cishriina dirhaman buu qaadan haddii dadii da ka weyn aad bixisana laba ari aad qaadan ama labaatan dirham haddii da ka yar aad bixisoy waa isla wada dhadig adigaa ku dari laba ari ah ama labaatan dirham ayib laba ari iyo labaatan dirham yaa kala doorashada leh ma qofka xoolaha bixinayaa leh mise midka zakada ururinayaa leh ee masaakiinta matalaya waalkhiyaaru khiyaarka iyo doorashadu fi shaatayni labada adhiga iyo wadaraahimi <clears throat> shilimaanta lidaaficihaa hadba ninka bixinayaane haddii adigu intaad bixisay neef da'weyn laguu celinayo ninka kuu celinaye zaka ururinayaa kala dooran haddii adigu intaad da'yar bixisay aad kabaysana adigaa dooran hadba ninka bixinaya dhiibaya waay <clears throat> wa sucuudi iyo wnuzuuli taa waa mas'alo masalada koobaadi labada qof marna adaa neef daweyn bixiyo bedel qaadanaya marna adaa neef dayar bixiyo bedelka lagu siinayaa qof baa bedelka bixinaya qofka bedelka bixinaya khiyaar kale ayib da'da laga guurayo da'da loo guurayo yaa kala doorashada yeelan saddex jir baa lagaa rabay waad weyday in laba jir la bixiyo iyo afar jir in la bixiyaba way furan tahay yaa kala doorashada sucuudka iyo nusuulkana wa fi sucuudi kor in loo kacoo da ka weyn la bixiyo wanusuuli hoos in loo degoo da ka yar la bixiyana lilmaaliki ninka xoolaha le baa iskale filasax iska raajixa ilaa an takuuna inay tahay ibiluhu geeliisoo dhanba maciibatan mid wada ceeb leh geeliisuba inuu wada ceeb leeyahoo wada jiro yahay maahane geela dhanba dhukaan baa haya ama geel uu soo gatay oo dhanba waa mid il iyo dheg iyo dabara kaasunbuba urursadaa oo ka hela isagu saa haddii uu yahay waajibkiisu waa gebigiisaba waa shay maciiba waxaan la kabayana labada da-ee kala weyn tii hore iyo tan dambaa loo kabayey mustaxiqiintana in loo faa'iideeyo masaakiintay ahayde iyaga in laga faa'iidaysto ujeeddada weyn ma ahayn saa darteed markaasoo kaleeto qiimaynta waxaa yeelanaya saaciga geelaagu hadduu maciibo yahay ninka zaka qaadaha ee masaakiinta matalaya baa dhinaca loo guuraya go-aanka yeelanaya haddii kale adaa yeelanaya saddex jir baa lagaa rabaye adoo ama laba jir bixi dooro haddaad weyday ama afar jir dooro laba jir haddaad doorato waxaad ku darina adaa dooran haddaad afar jir dooratana waxaa lagu siin ninka zakada qaadayaa kuu dooni <clears throat> walow wuxuu leeyahay sucuudu darajatayni laba darajo kor inuu kaco wa akhdu laba kabitaanna uu qaato wa nusuulu darajatayni laba darajo hoos inuu dego maca jubranayni laba kabitaanna raaciyo laba jir baa lagaa rabay afar jir waad bixin kartaa afar neefoo ariya ama afartan dirhamna waad qaadan kartaa adoo afar jir lagaa rabayna laba jir intaad bixisood laba jeer hoos u dhacdo afar adi ah ama afartan dirham baad ku dari kartaa da-dii lagaa rabay ta ka koraysa maahanee ta labaadna waad aadi kartaa ta ku xigta maahaanee ta saddexaadna waad u degi kartaa laakiin bishari tacaduri darajatin hal darajo keliya inaad guurto inay suurogeli weydo ila sida raajixa saddex jir adoo haya afar jir uma gudbi kartid laakiin haddaad weydo wey hoo laba jirna uma degi karti adoo saddex jir haya waa un haddaad weydo haddii saddex jir la waayo afar jirkii laba jir waad uga degi kartaa laba jirkiina afar jir waad uga boodi kartaa haddaad boodana laba kabitaan baad qaadan haddaad degtana laba kabitaan baad bixin masalaa halkaa ka soo baxday masalada ka soo baxday haddii la yidhaahdo kabitaan baan qaadan laba neef oo adhi ama labaatan dirham soymaydaan dhihin neef adhi iyo toban dirham isiya ma dhihi karaa adeer labada adhiga mid iga dhig lacagtana mid iga dhigoo toban dirham haddii jubraanayn noqoto laba neef iyo labaatan dirhamna waan qaadan midna lacag baan wada qaadan oo afartan dirham baan qaadan midna laba neef baan qaadan ma la dhihi karaa iyadana mid daraahim baan qaadan midna shaatayn baan qaadan ma la dhihi karaa masaa'ilkaas oo dhan hadalkan ay ka dhalanayaan laakiin waa minhaaj oo lama hor ordee masale ka horraysa la xidhiidha dhegayso walaa yajuusu ma bannaana akhdu jubraanin kabitaan inaad qaadato maca aniyatin midii shan jirka ahayd afar jir intaad ka boodo ood shan jir bixiso laba neef oo adhay ama labaatan dirham ha laysiiyo lama ogola badala jadacatin calaa axsani lwajhayni labada wej ee khilaafka madhabkaa midka raajixa waa sida raafic yidhi qultu waxaan ihi nawi waa ka daba tegayo alasaxu sida raajixa saa sheegtay ma cinda aljumhuuri jamhuurta agtooda aljawaazu wey wallahu aclam tii horun bay tahay bannaanta qolada hore maxay ku cileeyeen waayo asnaantii dadii geela nasku sheegay jadacaa ugu weyneyd waxaa ugu weyneyd xiqatun baa ugu weyneyd jadacatun qiyaas baan ku keennay marka kabitaanka ha ku darin daruuru ahaaye kuwana waxay dhaheen bixintiibaa daad qiyaas ku keentay jubraankiina qiyaaska ku wad waxaa u diideysaa <coughs> qiyaaska iyadii la bixiyo keenay jubraankeeda ma keeni waayin bay dhaheen awooduu ku keenay tan kuba keeni waayo walaa tujiu shaatun gudi maysa neef ai iyo wa cashratu daraahima iyo toban dirham suuqii dar jubraankii kabitaankii ama laba neefoo adhi ha qaado ama labaatan dirham qaado isugu kay celceli neef adhi iyo toban dirham iga dhig lama ogola wa tujziu shaataani laba neefoo adhi a gudi iyo wa cishruuna labaatan lijubraanayni laba kabitaan markay tahay waayo midkan laba jubraan waa laba camal iyo xaq oo mustaqil kale oo kale madax banaan waayo kana inta isagu tiriye waa soo jirtay laakiin qiyaas bay ugu ziyaadiyeene naska xadiidka kuma jirin markii baan eh, halmaanay inaan baraarujino shan jir waayo xiqadu waa afar jir shan jir waayo shan bay dhammaysatay aniyadu waa arig ayaa loo isticmaalaa aniyada geel haka waa kasii wenya geel aniye gaaray waa daoobe mar yar lababa inuu dhalaa laga yaaba haddii ay laba kabitaan tahay kanna labaatanka dirham qaado kanna laba neef aariga qaado wayuziu shaataani wa cishruuna lijubraanayni dheh intaa geela baalkiisi rog marka zake geel halkaa inaga daa sekada geelka uwar badan arigaa ku xigi doona lodu waa in yar walalbaqari <clears throat> bilowgii kitaabka ku noqoo meelahan meelahan ninka aan naxwada aqoonin dhiba weeye markii macuufka iyo macuufka calayhiga ay masaafatu lqasri udhaxayso labada isku cadfan markay safaxaad udhaxeeyaan wuxuu ku soo yidhi walaa shaya fi libili waxba laguma laha xataa tabluqa ilaa ka gaadha amsan walaa ay walaa shaya fi lbaqari halkaas ku cadfanta ninkaa de naxwo weligii akrisanin way cadfan tahay iyo macuuf iyo macuuf caleyhi aan fahmi karin inuu kitaabka ku wareera xuqa lahu waa garti garawshuu leehay walalbaqari ay walaa shaya fi lbaqari laguma laha xataa tabluqa ilaa gaadho alaaiina sodon lo ilaa ay soddon gaadho waxba laguma laha fa fiihaa soddonka taabiicun dibi hooyadii raacay ama uufanays baa lagu leeyahay uufanays mataqaana ibnu sanatin sanad jir ah tabiic waxaa loogu magacaabay markuu sanad gaadho hooyadii way caana yaraysaa hooyadii baa la raaciyaa fooftaanku la bartaa loona ma yaqaano fooftaanna ma yaqaano duurkana qaraa ma yaqaano hooyadiibuu daba ordaa markay istaagtee goosato wuu la goostaa markay dhaqaaqdana wuu la dhaqaaqdaa tabicahaa tabiic baa la daba orod waa dabadhoon markaasna caanihii intay ka yar baxaan waa laba jirkii geelu u yar dhow yahayo cawskii intuusan la qabsanin yar caatoogo buu calool buuran yeeshaa ufaneysku waa la caayaa marka ufaneysku waa wax tabar daran oo calool weyn waayo marka dibigaas yar ee halkaa marayee laba jirkii geela u dhigma baa laga rabaa uma fii kulli alaaiina kadib soddonkii la arkababa tabiicun dibigaa yari hooyadii daba jooga laga rabaa wa kulli arbaciina afartankii la arkabana musinatun qaalin ilka baxsatay lahaa sanataani laba sano jirto sanadkasta aggalgasha qaalin saddex jiraa lagaa rabaa loodaadu afartan hadday gaadho hadday soddon tahayna waxaa lagaa rabaa dibigaas inta udhaxaysa sagaalku waa cafi arrintaana waa xadiidkii mucaad ibni jabal nabiga yaman ii diray uu yihi sala allahu alayh alih wasalam wuxuuna ii amray an akuda min kuli alaaiina baqaratan tabiican aw tabiicatan ama weyl wa min kuli arbaciina musinatan afartankiina qaalin la soo ilka baxdeen aan ka qaado wala ay walaa shaya fi lanami caafkii halkii u celi isagana ay walaa shaya laguma laha fi adhiga xataa tabluqa ilaa gaarto arbaciina afartan fashaatu neef marka laga rabaa jadacatu da'nin idaylka jebisay aw haniyatu macizin riyo lasoo ilka baxay riyocad lasoo ilka baxay ama adhi cad midaad tirahdaba afartanka intaasaa laga doonayaa afartanka afartan kale ku dar waa cafis afartan kale ku dar waa cafis sideetan baa loo cafiyey marka dambe arigaagu afartan si neef loogu yeeshay ilaa boqol iyo labaatan hal neefun baad ka bixin wa fii miatin wa ixdaa wa markuu boqol iyo labaatan iyo kow gaadha adhiguna shaataani laba neef baa lagaa rabaa midka rondilo dheh magacaas ma taqaanaa hadday maanta nisaabkii markii la gaaray maanta banaanka ilmo yar kusoo dhasho berina zakada xilligii la qaadayay la gaadho boqol iyo kow iyo labaatan baa lagugu tirin iyadiina sake kaabgudi mayso mid weynoo jadacatu daanin aw haniyatu macizin baa lagaa rabaa iyadaa tiradii kow iyo labaatankay kuu buuxisay mid ka weynna zakay kaaga bixisay mid ka roondila taayartaa waay ee adhiga kusoo biirtay xalay subixiina zakada neefka ka weyn loo bixiyey baa la baasaysanayaa beledu haddayna dhalanin oy maalinka dambe soo dhalan lahayd sanadka dambe bay geli lahayd moogta iyadoo weynaato wax noqotay baa laga yaabaa zakada inay iga bixin lahayde laakiin adigu hadduu badan yahay maalin walba midka roodila wey uu jiri wa miatayni laba boqol iyo wa hal markay gaadhaan adhigaaguna laba boqol iyo kow markuu noqdana halaathun saddex adhi ah kaa koowaad midka roodila waa noqon karaa wa arbaci miatin afar boqol markuu gaadhana arbacun afar baa laga rabaa uma fii kulli miatin boqol kiiba shaatu waa neef adhi afar boqol hadduu gaadho arigaagu boqol kiiba neef waayo markaas boqol kiiba hal neef waayo iyadana waa iska xadiidkii anase zakaadka ahaa lafdigiisii waayo faslun loodii iyo geelii iyo arigii maqaadiirta zakada ee lagu leeyahay iyo inaha ay kaga waajibta baratay faahfaahin intaa ka badan baad laakiin u baahan tahay adhiga isku jirka ah adhigaagu zakada wuu gaadhay laakiin idayi riyacad buu isugu jiraa keed bixin adhigaagu waa isku jir haddaad ido keliya dhaqata la garay haddaad riyo keliya dhaqata la garay hadduu isku jira see la yeeli kaad bixin masay u kala badan yihiin baadihii masaa'ilkaa waa qayb qaybta labaad adhiga iyo xoolaha marka neefka aad sakada bixinayso shuruudda laga raba ee kaleen da'da ahayn da baa laguu soo sheegay hadda shuruudda kale laga raba maxay tahayna waa masalo labadaa masalo horta dhegayso faahfaahintooda faslun in itaxada hadduu hal mid yahay nawculmaashiyati maashiyada nooceedu akhada alfarda waajibka wuxuu ka qaadayaa minhu isaga hadduu hal nooc yahay zakada waa laga wada qaadayaa falow akhada hadduu qaado can dacnin arigii macizan riyuu ka qaaday aw cagsahu can dacnin idihii macizan riyaad qaaday aw cagsahu buu qaadayoo riyaad lahayd riyacado waxaad qaaday ido jaaza banaan fi lasaxi sida raajixa bisharطi ricaayati اlqiimati laakiin qiimahay kala isdheer yihiin baa la fiirin halkaa marka la gaadho meelahan oo kale waa meelaha aada u dhiba raggii soomaalida ee ahaa qaybtooda reer baadiyaha masaladu xisaab markay gasho nimaan weligii ku dariyo ka gooyiyo u qaybi loo dhigin baa la rabaa bahal meeshana inuu rubaaciyaad iyo jacab ku xisaabo kitaabka inuu fahmana inuu xisaabtaa isqabadsiin kara kaga xidhan tahay markastoo inaan isku wareerra maaha xisaabna ma soo baran meeshii inay xisaabtoon isqaban asbaac iyo arbaac iyo akhmaas iyo asdaas ma garan karo ninkii ma garanayo marka waa inuu sheekha sida uga maqlay xerta ugu laqbeeyo haddii su-aal laga weydiiyena ama tusaale inuu ka bixiyo uu damcana ay jiqisa soo xidha waayo haddii la yidhahdo okay sheekh waatanee dabaq la yidhaahdana u dabaqi waayo anuu saasaan u maqlaye sidaa iiga maqla adeer soco uu yidhaahdo waa masalada xisaabta wax dhib badan waayo biricaayati اlqiimati bishari ricaayati اlqiimati qiimahaa la eegayaa adhiga ide iyo riyo waa isku nooc walidaalika nisaabka afartanka ah waa la wada tirinayaa arigaagu hadduu soddon idaa iyo toban riyacada yahay afartankii ariga waad haysataa zakaduna way ku wada waajibaysaa arigaaga isku jiray marka haddii neef lagugu yeeshay dee neefku madaxa iyo minjaha iday iyo riyo ka wada noqon maayo midun baad bixin laakiin haddana waa la qiimayn meel kastoo la joogo mid baa la jecelyahay meelahan riyacadkaa lagu jecelyahay meelahan ariga idaha lagu jecelyaho riyaha laba warrababa marka la qiimaynaya see la yeeli xerigaagu soddon waa ida tusaale ahaan tobanna <clears throat> waa riicad wey neefkaas aada bixisay qiimihiisa waa inuu wax u dhigma waa inuu noqdaa soddonkaas iyo tobankaas boqolkiiba intee isaga dhigmaan kuwan rubuculqiima waa alaaatu arbaaci alqiima markii afar loo dhiga saddex dhinaca iyo hal dhinaca marka qiimaha waa inaad ilaalisaa neefka had kan hadala bixin lahaa ama kan laga bixin lahaa inteebay u dhigantaa neef labadii qiimaba goyn kara oo haddii kan iyo kan la qiimeeyo booskii lacag ahaan u wada buuxin kara inaad bixiso waay in ikhtalafa hadduu kala duwan yihiin ka dacnin wa macizin fa fii qowlin yu'khadu min alakari tii hore wuxuu ahaa ida keliya aad leedahay neef riyo aad bixinaysaa intaasoo ida ah neefkii ka bixi lahaa neef riyo u qiimo dhigma waa inaad bixiso ama adhigaaga labada boqolkuba ama afartankuba waa riyacad neef ida aad bixinaysaa neefka idahay kii riyacadka ka bixi lahaa qiim ahaan waa inuu dhigmaa hadday isku jiraan fa fii qawlin qowl yuukhadu min alakari kooda badan baa laga bixin walaa xaraja dhib ma laha hadday iduhu badan yihiin idaad bixin lilaqlabi axkaamta sharciguna in badan baa aqlabka lagu sameeyaa alxukmu lilgaalib ilcam laa linaadir ilaqal dheh fain istawayaa hadday siman yihiin qowlkiibaa weli socda falaqbatu ka manfacada badan fuqarada hadday labaatan iyo labaatan noqdaanna masaakiinta ka urran baa la siin waladharu sida raajixa labadaa qowlkaasi waa daciife annahu yukhriju wuxuu bixin maa shaaa wuxuu doono muqasitan isagoo u qaybinaya alayhimaa labada nooc aydaha iyo riyaha bilqiimati qiimaan ugu qaybanaya tusaale faidaa kaana hadday yihiin alaaثuuna soddon canzan riya cad waay wa cashrun tobanna nacajaatun idan madax madow waay ukida canzun baa la qaadi ricad aw nacjatun lax madax madow baa la qaadi biqiimati alaaثati arbaaci canzin qiimo u dhigma saddex afar meelood saddex riyaah iyo warubci nacjatin suuqaynu tegaynaa neef riye aynu qiimaynaynaa qiimaynaynaayoo sekadu ku bixi lahayd qiimaha uu gaadhay aan ka soo qaadno inuu yahay sagaashan aan ka soo qaadno aan leeyahay siddeetan siddeetan dollar aan ka soo qaadno siddeetanka dollar afar u qaybi waa labaatan labaatan soo ma saddex ku dhufo waa lixdan halkaa lixdan dollar baan dhigan neef adhi cawaydaah baan suuqa geyn oo zakadu ku baxdo afartankan ka bixin kara waa la soo qiimeeyey imisuu noqday aan ka soo qaadnay lixdan dollar buu noqday hadduu ka yaryahay ama boqol ka soo qaad kaad ka soo qaadaba lixdankii afar u qaybi baan dhahaynaa waa min shan iyo toban lixdankii shan iyo tobankan ku dar toddobaatan iyo shan neefkan idaheed bixinaysaay waa inuu toddobaatan iyo shan dollar suuqa ka gooyo ma qana suuradaada ma la fahmin neef zakadu ku baxdo riya aan la qiimayn xoolaha adhigaaguna afar marka loo dhigo saddex waa riyo qiimaha uu gaadhay saddex meelood meel baa lagugu leehay kana qiimaha uu gaadhay afar meelood meel baa lagugu leehay meeshii iyo saddexdii marka la isku daro neefka aada bixinayso waa inuu isku gooyo labadaa qiimoo la isku daray adu nin baadiyo oo xisaab aan aqoonin xisaabtaa isku dardare oo kala googoodheh inuu ku wareera waa garti walidaalika minhaajka waa la akhrisan jiray waana lagu wareersanaan jiray anuu waagaan dhashay kuwii minhaajka akhrisan jiray bishii hadda february iyagoo akhristaan u tegey waagaan dhashay kuwa akhrisan jiray iyagoo akhrismaayo masaladii labaad wey mariidatun mid jiran la qaadi maayo neef jiran zaka looma bixiyo walaa baciibatun mid ceeb loo meella ilaa min milihaa iyadoo kale maahane geeluba hadduu wada jiran yahay dee adu wax kale xaggeed ka keeni kanunbaad ka bixin hadduu wada ceeb leeyahay dee kanunbaad ka bixin walaa dakarun laboodna la qaadi maayo ilaa idaa wajaba inuu waajibo maahane sababtoo ah ama da'dii kalaadan haynin ama xoolahaago dhan baaba labooda aduu gebigaagaba awr keliyaad dhaqataaba labood keliyaabad dhaqataa xoolahaagu labood keliyaaba soo haray ama xoolihii dhadigaa intay dhammaadeen bay nisaabkiina waa gaadheen in laboodaa kugu soo hadhay de banaanka wax dhadiga adigu keen lagu dhihi maaye adeer kan qaata waay kan anugu hayaa miskiinku ma waxaan haynin bucel kasoo rididhi waa kadaa waxaa lamida waata masalada kale low tamaxadat xoolihiisu hadday u barax beelaan dukuuran labood fi lasaxi sida raajixa wa fi sikaari kuwii yaryaraana sagiiratun baa laga qaadi fi ljadiidi qowlka jadiidka haddiiba adhigaagii waa fara badnaa ma cadow baa dhacay ma tuugaa timid ma adhigii oo foofay oo nisaabkii soo dhow yahay baa la dhacay ama waraabo galay nag buuba yidhi oo in yar yarun baa kugu soo hadhay subaxii dambana waxaa ku agtaagan ninkii sakada qaadayey ariga yaryar ee maqasha yaryarka ahna nisaab way dhan tahay waa lagaa rabaa sakadii dee mid yarun baad bixin oon da-dii gaadhin waayo intan unbaad haysaa ee tan ay ka baxayso unbay ku gowracan tahay waa daruuraad baabkaasi mid jiran baa la bixiyey maciib baa la bixiyey dakar baa la bixiyey sagiir baa la bixiyey baabu daruuraat waay waa qowlka jadiidkaa waxaa maxaa loo daliishaday mid yar in la bixin meel aanan filayn baa daliil laga keenay waxaa laga keenay markii nabigu dhintay sala allahu alayh ali wasalam wa kafara man kafara min alcarabi carab intii gaaloobi lahayd gaalowday abubakr markuu la dagaalamayay wuxuu yihi wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-adduunahu ilaa rasuuli illaahi laqaataltuhum calaa mancihi saxaabadan waa ku waafaqeen canaaqu waxarta yar wey wa xar yar oy nabiga siin jireen hadday ii diidaan waan kula dagaalamay saxaabay ku raaceen abubakar wa xar yar buu magacaabay saxaabaduna way ku raaceen in la bixin karaa halkaa laga gartay bay yidhahdeen halkaasaa waxa laga raadiyey fiiri waa laga doondoonay qowlka qadiimka isagu wuxuu leeyahay maya walaa rubbaa mid dhalay ahna la qaadi maayo wa akuulatun mid calfisahoo la daajiyoo la cayiriyey wa xaamilun mid riman wa khiyaarun mid wanaagsan ilaa birida lmaalik wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim bay intan soo gelayaan arubaa waa mid hadda dhashay waaye ilaa bil laba bilood dhowr bilood bay dhashay waa hasha hadda ilmaha dhashay ee dambar kaleh ilmaheeda barbaarinaysa wey rubaa waxaa loogu magacaabay barbaarinta ilmaha ay barbaarinayso marka hash hadda markay dhasho yaa salaam reergeela ninkai ka agmara isaga iyo iyagoo aan loo fagaarayn hal markaa dhashay waa geela aada loo jecel yahay oo karaa'imulamwaal waay wa akuulatun mid cunto loo diyaariyey neef la cayiliyey oo si gaara loo calfiyey ama ha lagu baanta dad ama kawaan ha lagu qalo ama hilib qiimaha ku yeesha loogu talagalayna adeer tan keen dhihi mayse masaakinta tanaa u fiican waxaa kaloon la qaadi karin hasha riman waa nee laba neef wey de taasi neef maaha waxaan la qaadi karin midda la jecel yahay hasha qaalinta ina heblaan la yidhaahdo ambaar qabkii iyo awrkii ina hebelahaa ka soo jeeda ama hashii heblahayd ay dhashay ee la jecel yahay isirkeedana iyadana laga qaadi maayo waxaa kaloon la qaadaynin awrka baarqabka ah iyo orgiga iyo wanka sumalka ah iyagana laga qaadi maayo geela qaybta la jecel yahay wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waay imaamu maalik fii muwaaihi wa shaaficiyu fii musnadihi iyo unkiisa waxay kaga wariyeen cumar radia allahu canhu ardaahu inuu sadaqada markau diray zakada la ururinay u dhihi jiray laa taأkhudi kuulata wala ruba wala lmaakid ta la ilmaha dhalayga iyo ta iyo tan la cuno hilibkeeda walaa faxla اhanami midna ha wataakudu ljadcata wahaniyata kuwaa qaad buu yidhi teelkaha la soo baxday iyo teelka ridata iyo geela caadiga xoolaha caadiga kuwaa ka soo qaad dadka saasuu dhihi jiray cumar radi allahu canhu ilaa birida maalik isagoo hadduu raalli ku yahay oo uu sadaqaysanayo arinta fiican wey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibun isagoo haduu gelaya walow ishtaraka hadday isku darsadaan ahlu zakaati halkanna waa masalo kaloo cusub masaladan waxaa weeye xoolihii ninkay xoolihiisu nisaab u gaadhaan zake lagu yeelay hadday isku dar ku gaadhaanna oon dhowr geela isku dardarsanno ama in yaroo ari aan isku dardarsanno ama loodii aan isku dardarsanno ka warran iyada ma isku zakayn lacagihii la isku darsada iyo beeraha la isku fasho iyana ma isku zakayn iyadana waatan walow ishtaraka hadday wadaagaan ahlu zakaati zakada dadkii lahaa fii maashiyatin xoola hadday wadaagaan zakayaa waxay uga zakayn karaa julin sidii hal nin xool u leehay wakadaa low khalataa hadday isku darsadaanna waa lamid mujaawaratan daris ahaan zakada mawaashida zakaatu lkhaliitayn marka la leeyahay waa laba nooc khulطatu ishtiraakin wa khulطatu mujaawaratin wey khulطatu ishtiraakin saan u kala leenahay xoolaha lama kala yaqaan waayo ama lacagaan isku lahayn baan ku gadnay ama waa layna wada siiyey ama dhaxal baan u wada helnay xoolahan labada neef ma kala lihiin waan isku lehna zakaatu mujaawaratinna intayda waan aqaan intaadana waan aqaan laakiin waa inoogu isugu jiraan waaye laakiin neefka dhintay ruuxu ka dhintay waa la yaqaan kan dhalayna ninkuu dhale u tarmay waa la yaqaan milkiga waan kala leenahay laakiin waxaan wadaagnaa isku jir iyo milkiga xataa wax aan kala leenahay ma jiro labadaa khulطatu ishtiraakin ama mushaarakatin iyo khulطatu mujaawaratin ama jiwaarin waay suurada jumlada waadix baan u malaynayaa marka zakayaa ka rajulinta hore waa khulطatu milkinti iyo ishtiraagi ta kalena khulطatu mujaawaratin waa dad xoolaha kalalahoo ninkii neefkiisa u dhala isagaa maala kii gadana isagaa neefkiisa kaxaystoo gata kii u dhintana isagu ka dhintaa laakiin khultatu mushaarakatin hadday tahay dee way ka wada zakayn ama meel ha wada daaqaan ama yaanay wada daaqin laakiin hadday tahay khultatu mujaawaratin bishari anlaa tatamayaza inayna kala soocmin wey fi lmashrabi meesha laga cabayo ceelka iyo cabitaanka ama xilada lagu arooraya webiga waa inaan la kala marin oon laba ceel loo kala samayn haddii geeli isku foofo meesha kaalinta iyo ceelka laga waraabiyana loo kala dugo iskuma zakaynayo <clears throat> laba walmasraxi meesha uu daaqo daaqsintana waa inuu isla foofaa haddii la kala foofiyo iyadana kuma jirto walmuraaxi meesha xero fadhiga ah badanaa muraaxa waxaa la yidhaha meesha nasashado xoolaha habeenkii xeradaa lagu xareeyaa waagu markuu beriyo xeradu waa yar celili marbay dhiiqa noqotaa subaxiibaa ooda laga qaadaa banaankay marka fadhiisataa banaanka maxaa la yidhahdaa tii biyaha ma aha sabadii biyaha maaha guri ya ya dharaarmo xoolaha marka xerada laga soo daayo banaanka ay fadhiistaan xataa waa inaan la kala marin haddii la kala maro xoolo isku jira maaha wa mawdici lxalabi meesha lagu maalo xoolo iyagoo isku jira in la maalo wey haddii markii la maalaya la kala kaxaysto dadku xoolaha iskuma laha way wakada raaci ninka xoolo jirka ah waa inuu isku qof raaco walfaxlu qoodhi iyo awrkii baarqabka ahaa ama dibigii iyo orgigii iyo wankii sumalka ahaana isku mid inuu yaha way fi lasaxi sida raajixa intaasoo dhan marka la isku daro bay xoolihii waxa la isku leeyahay noqdaan waxay yidhaahdeen arrimahaasoo dhani nabigaa yidhi salى اllahu عalayhi wasalam wamaa kaana min khaliiطayni fainahumaa yuzakiya yataraajacaani baynahumaa bisawiya wixii laba isku darsatayah marka la bixiyo <clears throat> sinaan cadaalad boqolley say u kala lahaayeen bay dib uga xisaabtami doonaan inay isku zakeyn baad ka garatay waxaa kaloo nebigu yidhi laa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamacin xoola aan shaqo isku lahayn si ay isugu sakeeyaan xilliga sekada la ysku dari maayo xoola isku jirayna si ay sekada u yaraato ama u badata la kala mari maayo taana waxay camimi khaliiayn haddii la yidhi khulatu mulkin iyo ishtiraakin iyo khulatu mujaawaratin inta way camimi waxaa kaloo yidhaahdeen shuruudan iyo waxaan aan sheeg sheegnay waxaa jira aar sacd ibn abi waqaas laga wariyey oo daara quطni fii sunanihi ku warinayo oo uu leeyahay wاlkhaliiطaani ma jtamacaa fi اlfahli wاlxawdi wاraaci xawdku waa meesha laga cabayey faxliguna waa qoodhi iyo awrkii baarqabka ahaa raaciguna waa ninkii raacayey inta kalena waa laga maarmaankii laakiin aharkaa waxay isku raaceen inuu ahar sanadkiisu daciif yahayo marna ibnu lahiyaca ku jiro daciifa marna waxaa ka warinaya weliid ibnu muslimoo mudalisoo cancanaynaya waa laba ciloo daciifa waaya marka walidaalika buu imaamu nawowi keyrkiiba ay daciifiyeen raxmat ullaahi calayhim jamiica laa niyat lkhulati in la isku darsado qowlka labaad wuxuu leeyahay qowlka labaad markii la yidhaahdo wakada alfax raaci waalfaxlu fi lasaxi qaar baa wuxuu leeyahy mee shardi maaha raacigi iyo faxriguna isku mid yihiin shardi maaha laa niyat lkhulati inay isku darsadaan inay niyoodaan shardi maaha filasaxi sida raajixa kan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo asbaabta muqtadiga muujibada ah waa isku darsiga niyada maaha shaaficiyada qolaa yidhi maya niyat lkhulati waa inay jirto meesha cibaada waajibaysa wey cibaadaadkana niyaa la rabaa halkaana qolaa ka egtay kana asbaab daahiray leedahayo nisaabka iyaba niye uma baahna yihahdeen wakadalika alkhulطatu niye uma baahna wakadalika kuli hada kaana huwa alasax intaa waa xoolihii noolaa isku darsigooda beertii iyo lacagihii iyo ganacsigii haddaan shirkad naha isku darsanno ka waran waxaan leenahay waan kala naqaan shirkadna nin walba saamigiisa waa loogyahay waladharu sida raajixa bayna aqwaali shaafici taahiiru khulطati اthamari midhaha geedaha ah iyo wazarci beeraha iyo wanaqdi lacagta iyo wa cardi tijaarati badeecada ganacsiguba inay saamaynayso oo isku zakeeyaan waaye waa qowlka jadiidka ah iyo riwaayat can imaami axmed ikhtaaraha alaajuri min asxaabihi waصaxaxaha bnu caqiilin intaa waxay qabaan imaam shaafici saddex qowl buu leeyahay qowlka jadiidka ah waa midkan oo wuxuu leeyahay sidii xoolaha nool qiyaasan bay isugu sakaynayaan qowlna wuxuu leeyahay maya khulطaة milki washirkati baa saamayn leh laakiin khulطaة اjiwaari dukaankan aynu wada joognaa adiguna dhinac baad alaabtaada dhigataa ana dhinac baan alaabtayda dhigtaa ama adiguna dharkaan leedahay anna kabahaan leeahay waxeenna waa la kala yaqaan taasi saamayn mayso laakiin hadduu isku dhar yahoon la kala garanaynin ama dhar haddee wan haweennu kala naqaan haddii lacag intaan isku darsanno lakiin aan kusoo wada gadanno way isku sakayni qowl saddexaad oo wuxuu leeyahay <clears throat> khulqada iyo isku darsigu wax saamayn kuma laha xoolaha nool waxaan hayn oo iskuma sakeeyaan sababtoo ah wax faa'iidooyin ka gaadhayaanba dadkan male xoolaha nool awqaas baa jirtay cafisa laakiin kuwan wax laysu cafin ma jiro fa bixisaabihi walidaalika waxba isku sakayn maayaan adiguna intaada baasantaajkaad leedahay hadduu saka ku gaaro waad ka sakayn isna baasantaajkiisi iyo ka sakayn qawlkaas sidaasoo iskuma sakeeyaana baa qawlu akari ahli lcilmi ah wahuwa qawlu maalik weeye wa riwaaya can axmed weeye ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu le hadaa qawlu akari ahli lcilmi kadib buu dalaail dhowr iyo aaaar badan keenayaa marka madhabku waa sidaas laakiin markaanhadda kitaab baynu akriyaynaaye marka kaleedna weydiisaan qawlka qadiimka ee aanigun baanu fatwoonaa anigu ragaa ku jiro khuladu ma taiirisaan dhahnaa kaasaa nala raajix noqday laakiin madhabku inay taiirinaysaan waay meeshii shaaficiya markaad joogtaan <clears throat> laakiin muxuu shari uga dhigay way istaiirin marka bishari anlaa yatamayaza inayna kala socnay weeye annaaطuuru ama annaaduuru daa iyo taa kii la akriyaba isku macno waaye xaafidu الnakli waxaarisuhaa waay ninka timirta ilaaliya ee waardiyeeya baa naaduur iyo naaduur labadaba la dhahaa bilmucjamati wاlmuhmalati waljariinu yeyga ama soomaalida qaarkood say dhahaan meesha beerta marka la soo gooyo meel baa lagu ururiyaa soo maa oo beertii reer hebeliyo beerta reer hebeliyo marka wixii la soo gooyo in la waardeeyaa la rabaa waardi adagna way rabtaa meesha la isugu ururiyo beerta marka lasoo guro meesha lagu ururiyaa jariin la yidhaahdaa maxaa kaloo yahay yey mooye magacyo kalena almuhim haddaad fahanteen nin wallow loo kalkaagila aad waayo wdukaanu hadday ganacsi tahay dukaanku dukaanna waa la yidhahdaa carabiga xaanuutna waa la yidhahdaa isku mid weeye haddii dukaan lagu dhihiyo xaanuut haddii lagu dhaho walidaalika intuqida bacdu fuqahaa'ina markay yidhaahdeen sida raafic oo kaleeto addukaanu awil xaanuut waxaa laha tikraar laa faa'iida fiihi wey dukaan iyo xaanuut isku mid waay walxaarisu waardiyaha haddii meeshan la waardiyeynayo isku waardiye waa inay yihiin wa makaanu lxifdi meesha lagu ilaalinayo iyo wanaxwa waxa lamida markay intaasoo dhan isku mid noqoto bay khuladu saamayn wanaxwihaa maxaa ka mida kalmiisaani wاlmikyaali wاlwazaani wاlxaraahi wاlxamaali dheh kii xamaalayay ka beerti falayay ka wax miisaamayay miisaanka la saarayo ka wax miisaya waxa lagu miisayo in isku wada mid noqotoba markaasa waxaa la isku leeya shirkadu la dhihi karaa fi lmadhab intaas waa zakadii xoolaha ku waajibaysay shuruud baa laga rabaa markay waajibayso laba ah waliwujuubi zakaati zakaati lmaashiyati dheh xoolaha zakadoodu inay waajibtahay shardaani laba shardi bay leedahay kow mudiyulxawli sanad inuu dhammaado fii milkihi milkigiisa oo ku jira intay xoolaha nool milkigaagi ku jireen sanad inuu dhammaado laakiin maa nutija wixii dhashay oo min nisaab min nisaabin ka dhashay xoolahaagii nisaabka gaaray wixii ay dhalaan yuzakaa bixawlihi sanadkiisa lagaga sakayn xoolahaagii noolaa waxay dhalaan oo neefkii soo dhasha sakadoodii iyagunbuu raaci oo tabacu yah marka xoola nisaab gaaray waa inay sanad gacantaada ku jiraan walaa yudamu loo dumi maayo nisaabka almamluuku wixii lasoo helay lasoo yeeshay bishiraa'in iib aw gayrihi wax kale hadiyad baa laguu siiyey siyaaraad u qaadatay yarad baa laguu siiyey sibuu kugu soo galay kale kan xoolahani ma dhaline maal mustafaad minhu ma ahane lagu dari maayo walaa yudamu lmamluuku wixii la yeeshay lagu dari maayo bishiraa'in aw gayrihi iib iyo soo iibsashiya wax kale fi lxawli sanadka lagu soo lagu dari maayo falow iddacaa hadduu sheegto ana nitaaja inuu dhashay bacda alxawli sanadkii markuu dhammaaday kadib sudiqa waa loo rumaynayaa haddii ilmo yar yaroo meeshii jooga loo yimaado maalinkii zakada uu yidhahdo zakada maalin heblow sanadkii ii dhammaaday intanna kadib bay dhalatay isaga warkiisaa la rumayn fain utuhima haddii la tuhmo laga shakiyo xullifa waa la dhaarin istixbaaban laa wujuuban istixbaaba laa wujuuba waay walow zaala hadduu zuuro milkigu milkigiisii fi sanadka dhexdiisa hadduu sanadka dhexdiisa xoolihii ama wax nisaab ka badan wax nisaabkii dhimaya gacantaada ka baxaan facaada haddana uu soo noqdo aw baadala uu ku bedesho bimilihi isagoo kale istaanafa sanad cusubu bilaabi xoolihii markay sanadka dhexdiisa marayso baa lagaa wareejiyey kadibna waa laguu soo celiyey maalinkaa laguu soo celiyey baad haddana sanadka udhihi milki waad bedelatay geelaagii ama adhigaagii baad geel ku bedelatay ama geeli baad adhig ku bedelatay ama lacag baad ku bedelatay haddana hadhow baad mar kale soo bedelatay <clears throat> xoolahan lagaa qaadi lahaa hadday milkigaaga soo galeen xilligaasaad bilaabi curuudu tijaarana maaha xoolaha nool baan ka hadlaynaa <clears throat> taasi waa shardiga koobaado sanad inay gacantaada ku jiraan waayo shardiga labaad wa kownuhaa inay tahay saaimatan mid fooftoo banaanka daaqda xoolaha nool sanadka aada haynayso waa inay duurkooda xoola daaqa yihiinoo daaqooda uusan kharash gaara kugu haynin fa culifad waxaana usasala mas'aladan nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi wa fii sadaqati lhanami fii saaimatihaa mideeda foofta midda foofta waxaa kaloo ka sugan fii kulli saaimati ibilin fii arbaciina binti labuunin afar geela foofo oo dhan lafdigiis foofka geela iyo ariga labadaba uu ku soo arooray wal fi qiyaasan iyadana dhida marka fain culifad haddii la calfiyo mucdam alxawli sanadka intiisa badan falaa zakaata zaka laguma laha waayo kharashka galay baaba ka badan wixii bixi la dhihi lahaa wailaa fal asaxu haddiise aan sanadka intiisa badan la calfinin dheh fal asaxu sida raajixa in curifad haddii la calfiyo qadran qiyaas iyo muddo <clears throat> yciishu taciishu ay xooluhu noolaan karto maashiyadu biduunihi isaga la-aantii bilaa dararin dhib la-aan bayinin cad waajabat way waajibaysaa wailaa fal haddii kale sameeya <clears throat> sanadkiibaynu qaybin inta badan haddii la calfinayay zaka laguma laha macruufatulhanam waayo haddii inta badan aan la calfinna haddana waxaan leenahay muddada la calfinayey haddaan waxbaba la siinin xoolahan iyagoon dhibba weynba gaadhin ma noolaan lahaayeen haddii la yidhahdo ha dhiblaan bay noolaan kareen ee isagunbaa uga badbadinayey zakadii bixi baa laleeya adeer wax dheeraadood geysatay waayo haddii la yidhahdo xoolahan way rafaadi lahayn dhib badan baa gaari lahaana waxaa laleeyahay zaka laguma laha dhinacaasaa la taqliibinaya walow saamad hadday foofto binafsihaa iyadaa fooftay aw ictalafad way iska calfatay asaa'imatu tii foofaysay ba xagga intay ka soo wareegtay bay raashin iyo beer beer iska taalla bay iska daaqday oo iska gashay aw kaanad waxayba ahayd cawaamila mid shaqaysa fii xarfin beer baa lagu qodayeyba iyo wanadxin meel baa lagu waraabinayay dibidii lood iyo loodii wax lagu qodayey ama awrtii beerta lagu waraabinaye wey soomaali awr geel baa beer lagu waraabiye yaa dhaha shan xabadood bu kugu dhufan iyo wanaxwi waxa lamida falaa zakaata fi lasaxi zaka laguma laha iyadoo hadday iska foofto adu maadan foofinin xoolahan maadan dariirinin iyadaa iska baxday way iska fooftaa way iska soo galbataa way iska baxdaa adugu adun maashaa weylahaad ka xaraysataa loodii way iska dareertaa adhigii wuu iska soo galbadaa mana foofisid iyadaa isken isaga foofta ama xoolihii foofi jiray ba adoon ku talagelin bay iska calfadeen araabiya kayd meesha yiilay bay dee xagga ka wareegeen adoo iska maqan bay mudda isaga noolaayeen xukunkeen la siin falaa zakaata fi lasaxi zake laguma laha labada hore ee calafka iyo daaqa ku filan ku siman waxaa saamaysay mas'aladii niyada waxay dhaheen foofitaanku waa sifa awsaaftii zakada waajibinaysay ka mida shardigaa samayntiisuna qasad iyo niyi u baahan yahay bilaa qasdika wa niyatika hadday iska fooftay fa kaannahaa hayru saa'imatin waay hadday calfatayna shardigii sawmka ahaa inay fooftahay daahirkiisiiba lama hayo qasadkiibaa niyadaa saamaysay hadda muujeedaa wa amaa labadan kale iyo kuwii zakada laga cafiyo suuratu namaa iyo inay siyaada ma ahee kuwani waa fii cabdihi walaa farasii bay shabahaan bay yidhahdeen waidaa waradad hadday soo aroorto maacan biyo xaggee zakada lagu qaadi waya tanna okay xoolihii zakadaasaa lagu yeeshay xaggee lagaga qaadi ama guryaha ama ceelkaa lagaa qaadi xoolo foofayoo duurkaa daaqaya oo kala yaacaya dee lama tirin karo ama ceelkaa loo fadhiisan mahuraan way ama xeradaa loo fadhiisan waydaa waradad hadday ku aroorta maan meel biyaah ukhidat zakaatuhaa waa la qaadi cindahu agtiisa wailaa fa cinda buyuuti ahlihaa haddii kale dad kale guryahooda iyo xeryahoodaa loogu tagayaa waxaana daliilu ah nabigeena ka sugantay sal slam xadii camr bn shaahib can abi ajid uu ka wariyey wuxuu yihi tuukhadu sadaqaatu lmuslimiina calaa miyaahihim sadaqada muslimiinta ceelasha meelaha biyahay ka cabaan baa laga qaaday marka la cabaya ninka xolihiisa o soo aroorin daaqsinta neef baa kaa qarsoomi ma kala garan kartid markuu soo arooriyo xoolihii intuu waraabiyo fadhiisiiyo baad xagga iyo xagga kala istaagi shaqaalahaagi kow laba saddex afar shan lix toddoba ceelkaa lagu fadhiyaa ceelkana mase waa sarmaseegto waa inaad kollaba biyaha timaaddaa ama ahalkoodii iyo gurigoodana isla riwaayo kalea waxay ahayd laa jalaba walaa janaba xoolaha lana ka fogayn maayo soo kaxeeyo idinku xerada keenana la dhihi maayo walaa tuukhadu sadaqaatuhum ilaa fii duunihim zakada dadka meeshoodaa loogu tegiye idinku magaalada iyo meesha dawladda hoose xoolaha kusoo xareeya la dhihi maayo iyaguna intay duurka u foofiyaan ka dabataga la ysdhihi maayo guryahoodii reerahooda lagaga qaadi xadiid kaloo caaisho laga wariyey ba ahaa tuukhadu sadaqaatu ahli lbaadiyati calaa miyaahihim biafniyatihim reer baadiyaha sadakadooda waxaa laga qaaday biyaha iyo hareerahooda iyo guryahooda wayusadaqu lmaaliku ninka xoolahana waa loo rumayn fii cadadihaa tiradeeda in kaana iqatan nin qaateena oo lagu kalsoonaan kara hadduu yahay war xoolaha waa imis intaa way hadduu yidhaahdo oon wax lagaga shakiya la arag waxbaa lagu salayn intiibaa loogu dhufan intiibaa sakada lagaga qaadi wailaa haddii aan hadduusan nin iqa ahayn oon laga aaminin oo laga shakiyo fatucaddu cinda madiiqin meel cidhiiri aan lagu tirin xoolaha la waxayn meel cidhiiri aa la dhihi soo mariya kow laba saddex irid iyo surun baa la marin kow laba saddex afar shan lix toddoba halkaasaa lagugu tirin de yaqaana oo xooleyna yaqaana ninkii xoole yaqiinay sida loo tirin lahaa kala fakan maayo iyo meesha loo fadhiista la ysu galabta halkaasaan ku dheeraynaa in sha allahu tacala baabu zakaati nabaad sala allahu ala nabiyina muxamadi waala su-aaluhu